bismi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sal ly slam waxaan ku jirnaa maalintii labaad ee muctamarkii toddobiyo tobnaad ee markaska towfiiq inoo soo qabaqaabin jiray waxaan geli doonaa muxaadaradii labaad ee maanta insha allahu tacaala muxaadaradaas ciwaankeedu yahay ahamiyadda waxbarashadu ay leedahay iyo da-yarta ama dhallinyarada waxbarashada inta badan ka dhaca waxaan kusoo dhoweynayaa sheekh suldaan falyatafadal mashkuuran maajuuran biidn illah بسم الله الرحمن <clears throat> الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله موضوعا رمنينا إن شاء الله وحير كتابنا وموضوع آد مهمة soto jiritaanka bili-aadanka iyo qiimihiisa iyo wax ka taabanaya ilaahay subxaana wa tacaala bini aadanka wuxuu siiyey awood ah inuu wax haleeli karo bimacnaa inuu wax fahmi karo oo uu ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadka kaga soocay inuu wax kala sooci karoo caqli leeyahay awood caqli iyo inuu u leeyahay qaabiliyad inuu fikiro waxna oo barto wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara waalafida lacalakum tashkuruun biniaadankani wuxuu soo dhashay isagoon waxba garanayn laakiin wixii uu wax ku baran lahaa iyo meeshuu wax ku weelayn lahaa iyuu allah subxaana wa tacaala u sameeyey hadhowta wuxuu bartana inuu alla subxaana wa tacaala ku caabudo ou alla ugu mahadnaqo subxaana wa tacaala khariisa ilaahay subxaana wa tacaala oo ku tallaalay qofka bini aadanka ah oo kuwa la rabo in la imtixaano qalbigooda markaa lagu tallaalay karaamada bini aadanka la karaameeyey iyo mas-uuliyadda qoorta loo geliyey ee buurihii iyo baduhu ay diideen aw ku mutaystay oo manaadu takliif ah baa ay tahay arrintaa ayadiihi laba awoodood buu ilaahay subxaanahu watacaala bini aadanka uu siiyey awoodda koowaad waxa weeye inuu wax baran karo oo nadari ah ama thiyori ah waxa ugu fiican ee loogu talagalay inaa markaa marka u horraysa lagu cubo oo la baraaye waa inay naftu taqaano allihii abuuray subxaanahu wa tacaala iyo ay ku taqaano ay ku barato siduu isagu isku baray magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo aayaadkiisa kowniga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu isku baray subxaana wa tacaala oo wixii fitrada ee qofka lagu tallaalay ah iyo waddada alle subxaanahu wa tacaala loo maro iyo waddadaa wixii waraabe ee jooga iyo nafta nafteeda la rabo in la badbaadiyo waxay tahay iyo ceebaheedoo la ogaado maxaa yeelay qofka naftiisa iyo daciifnimadeeda iyo baahideeda iyo awooddarideeda yaqaana saddexdaas ka soo horjeedo alla leeyahayna u yaqaana alla ku yaqaanaaye qofkaasuunbaa alla garan kara sida saxda ee nafta looga baahnaana markaasi ku socon kara awoodda labaad ikhwati fillaah ee ilaahay biniaadanka uu siiyey waxa weeye inuu addoonku waxa uu bartay aw camal u beddeli karo hadduu cilmi saxiixa aw ku sawiro naftiisa debadda wuxuu u soo saarayaana sax buu noqonayaa marka inuu doonis leeyahay oo uu samayn karo baa awoodda labaad oo ilaahay subxaana wa tacaala biniaadanka uu siiyey ah taasina markaa waxay ku dhawoobaysaa oy sidii loo baahnaa ku noqon kartaa inuu qofku markaasi xaqi alla subxaana wa tacaala uu ku lahaa ugu horrayn hortadkaa waa inuu guto ixsaanan wa itqaanan wa ikhlaasaa marka inuu camalka daahirka iyo ka baadinkaaba sidii alle u xorjoogoo kale ha u sameeyo wanaajiyana ilaahna subxaana wa tacaala u badhax tiro taasaa markaasi labadaasi markay kulmaan ayuu qofku helayaa cilmi naafica iyo camal saalixa labadaasoo inta ugu yara ay tahay intuu qofku ku weelayn karo ku garan karo xaqa uu ku badbaadaayo waladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala diini kullih waa labada nebiga loo soo diray diin alxaq alhudaa iyo diin alxaqi cilmi naafic iyo alcamalu saalix labadaasi markuu qofku garto ayaa markaasi au badbaadadiisa aakhiriya dhiibaantiisuba labadaasay ku jirtaa marka mowduucaan ka hadlayo waa mowduuc tarbiya ku saabsan marka wuxuu u baahnaa markaa in looga hadlo bidagoog oo kale in looga hadlo laakiin maadaama dadka hadda meeshu yimiday dad wacdi u yimidda ay yihiin waxaan samaynayaa oo hadda hadalkan ku jira uu yahay waa hordhac mawcido iyo waane ah kamana foga xagga bidagoogga marka loo eegana kama foga ikhwatii fillaah si aynu wax uga dheehan karno waxbarashadu bili aadanka sida ay muhim ugu tahay iyo inay qiimihiisaba ay tahayba waxaynu ognahay taariikhta intaynu ognahay tartan la galo kii ugu horreeyey oo biniaadanka taarikhdiisa ugu horreeyey wuxuu ahaa tartankii lagu soo saarayay aadam calayhi salaam waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qaala inii aclamu ma laa taclamuun intaasi waxaay su-aasha ay ka keeneen malaa'igtu makhluuqan cusub ee la keenayaayo muxuu soo biirin doonaa aar buu ka yimaadaa fasaad weyn ooy ugu weyn tahay dad idhiigeeda inuu daadiyo bini aadanka markaa ilaahi subxaana wa tacala saw qiimaha iyo ujeedada xigmadaha u ka lahaa barh ka mida sa u malaa'igta u tuso wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala wacallama aadama alasma'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika faqaala anbi'uunii biasmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin qaluu subxaanaka laa cilma lana ila maa callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim markaase aadam baa la yidhi u sheeg qaala yaa aadamu ambihum biasmaa'ihim falama anba'ahum biasmaa'ihim qaala alam aqul lakum inii aclamu maa laa taclamuun wa aclamu maa tubduuna yani ila aakhiri alaayaat halkaas markaasi waxaa ka caddaatay odhaahda la yidhaaho qofka qiimihiisu waa wixii uu yaqaano oo wanaajiyo bay qiimihiisu tahay marka halkaasaa lagu soo saaray qiimaha aadan calayhi salaam markaa uu lahaa bini aadan wax la siiya ikhwatii fillaah awood la siiyo waxa ugu weyn cilmi baa ugu weyn cilmiguna hadduu cilmi alle yahay oo waxyi au soo dejiye au yahay kaasi dee waa ka ugu sarreeya looguna talagala bini aadanku inuu bidhaansado sidaa darteed ilaahi subxaanahu wa tacaala se uu u galladaysanaya nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay wa allahu calayka alkitaaba wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullahi calayka cadiima ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey qur-aanka iyo sunnada oo marka axaadiistaada nabiga calayse waxyiga ah markaa ilaahay wuxuu ku baray waxaanad oqoonin wa kaana fadlullahi calayka cadiima sidaa darteed buu ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa ma odhanin aroo xoole ii weydiiso inaan kuu biiriyo wax kale oo adduunyada ku saabsan laakiin ilaahay wuxuu faray inuu cilmi inuu u kordhiyo waqul rabbi zidnii cilmaa baahida adduunyo oo dhan waa xaajooyin marka danta laga gaadho haan la dhaafin karin hadday dhaaftona dhanka dhanka kale isku beddelaysa laakiin cilmiga waa raaxiya waxaan laga dhergin ayuu yahay saa darteed layaab ma aha inay noqoto aayaddii ugu horraysay ee suuraddii ugu horraysay soo degtay inay ku bilaabanto iqra' inay ku bilaabanto si loo muujiyo qiimaha ay leedahay arrintaa cilmigu ay leedahay ilaahay subxaana wa tacaala galladiisiga murka ka hadlaayay nicmada bini aadanka abuurka ah wuxuu ka hormariyey inuu qiimo ku yeelan karo oo kala ahaatay hadduu ilaahay iyo cilmi aw leeyahay kolkaa wuxuu ku hormariyey isagoo abuurku horreeyo ayuu haddana waxbarista ku hormariyey qiimaha ay si loo muujiyo alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu lbayaan laba fadiiloo biniaadankan ilaahay ku gaar yeelay ayaa abuurkiisii la dhex dhigay callama alqur'aan wa callamahu lbayaan sidaa awgeed ikhwatii fillaah ilaahay wuxuu ku dhaartay wasaaisha ama adawaadka wax lagu barto si uu qiimaheeda markaa loo ogaado nuun waalqalami wamaa yasturuun ilaahay subxaana watacaala su'aal inkaari ah ayuu wuxuu ku yidhi subxaana watacaala tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun jawaabtuna way caddahay cid wax taqaana iyo cidan wax aqoonin ma siman yihiin ma sina weeyi xataa xayawaanaadka kuwa ugu liitaayey haddii wax la baro xayawaanka kale way ka qiimo badan yihiin ayga la baro qaabka loogu ogaadhsado wixii ugagu waarhsadaayey oo kuu soo qabtaayey oo xitaa anad la gaarin inaad birayso waa kuu xalaal guriga meel waad haysan kartaa ay lama haysan karo ee ajarkaaga ku dhuma sidii nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad waxbarto ood guri kuu ilaalinaya beer kuu ilaalinaayo aad ku ugaadhsanayso dana kale oo loo baahan yahay oo lagama maarmaana ah uu kuu qabanayo waa laguu banneeyey oo waad haysan kartaa midda oo kaleed og tihiin xitaa aygaa naftiisa la saaxiibaba la saaxiibay dad cilmi leh aw ilaaliye xaaris u ahaa u ahaa markaa gaardiyaan u ahaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku karaameeyey oo qur-aankeenna aan ku akhrinaa oo xuruufta alkalbi kelimadaasi ajar alla agti ilaah subxaanahu watacaala lagaga helaayaa cilmigu qofka wadiica ana qofka hooseeyana sharaf buu u yeelaa kaan la oqoonina waa soo ifbixiyaa kii oo addoon ahaan jirayna wuxuu ku fadhiisiiyaa kuraasida madaxtooyada ama boqorada ayuu ku fadhiisiyaa abulcaaliya oo taabicii la yaqaanay ahaa dadkii addoommaha ahaan jirana ahaa dadkii cilmiga ka qaatay cabdillaahi ibnu cabbaas ahaa cabdillaahi ibnu cabbaas sariirtuu kor ugu qaaday markaasaa la yidhi adigoo ibnu cam nabiy calayhi salaatu salaam ah oo ashariif ah ninkan haddowna ahaan jiray sideebaad ay sidana ku dhacday markaasuu wuxuu yidhi sidaasuu cilmiga qolfka sharaftalana sharaf ugu kordhiyaa kii addoon ahaan jirayna aw ku fadhiisiyaa kuraasida madaxda ama boqorada au ku fadhiisiiyaa ninkii salmaan ninkii sulaymaan ibnu cabdulmelik la odhan jiray khaliifada weyn ahaaye markii uu xaramka yimiday au yidhi meeshan ayaa ka fityooda ee la yidhi cataa ibnu abi rabaax oo addoonuhu madoowa xabashi ah ayaa waxaa la yidhi markaasi uu su'aala weydiiyey dadkaad kala simantae lagama hormarinayuu yidhi markaa wiilashiisii isaga oo waxu sheegay uu yidhi wallaahi noloshayda man dareemin inay qofi dullaystay sida ninkaasi uu yidhi fadhiiso anoo madaxa oo dadka kale su'aasha kaa soo horreeyaa leh ee wuxuu yidhi cilmiga barta dardaaranka uu u dardaarmay waxaa ka mid ahaa haddii aad tihiin dad saada oo sharaf sharafle haddaad tihiin cilmigu xagga saruu idingeynaya oo fuqtum waa tafawuqaysaan haddaad dadka dhexe aad tihiinna saadaad noqonaysaan haddaad tihiin kuwa suuqada ee caadiga suuqa ku jira haddaad tihiinna waxaad nolol baad ku helaysaan ikhwatii fillaah tacliintu waa handaso waa dhisid wax la dhisana oo qof muhandis ah oo injineeriya ah u sameeyana waxbarista iyo dadka barbaarintooda ayaa ugu khatarsan sidaa darteed ilaahi subxaana wa tacaala kolkuu asxaabta iyo dadkii akhyaarta ka soo sheekeeyey waxaa la yidhi sibqat allahi waman axsanu min allahi sibqa wa naxnu lahu caabiduun markaasi waa ranjiyayn ama waa nashqadayn ama waa dhalaalin ama waaba samayn ama waaba dhisid dhanka kale marka la eego fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi nin walba mabdi'iisa a wato ayuu rabaa dadkaani ilmahan yarku markuu cajiinta yahay ou sida qooshka uu yahay ama dhoobooda yahay baa la rabaa sidii la rabay in loo dhigo oo loo sameeyo oo laga rabo marka arrintu halkaasay sidaasay khatar ugu tahay asaaska bini aadankaay khatar ugu tahay bini biniaadanka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay saddex geeska uu yahay inay saddexduba inay koraan ay aqbalaan jirku waa koraa caqliguna waa koraa ruuxduna way kortaa caqligii iimaanka iyo aqoonta ayaa lagu kordhinayaa ilaa laga gaadho ulaa'ika hum araashiduun kuwa waxa saxda agarta iyo meesha waxay sida wax loo qiimeeyey iyo meesha loo socda iyo waxa loo yimide garanaya aw ku gaarsiinayo oo alla kugu xidhay subxaana wa tacaala oo qaybka wax kaa tusaaya islaamkiina markaasi jirhkaagii buu tarbiyaynaya oo markaasi hogaansigii waddada ugu dhic lahayd ayuu markaasi kugu ridayaa ixsaankiina uu islaamku saddexdii qaybeeda u qaybsamayay baan ka hadlayaaye isaguna wuxuu dhisayaa ruuxdaadii ayuu dhisayaa oo waxa loo baahan yahay raqaaqi iyo wax ruuxtaadii jilciya oo dabciya oo qalbigaagii qooya ayaa loo baahan yahay sidaa awgeed ikhwati fillaah bini'aadanku kama suulo ilaa maalintii adduunyadan la keenay inuu had iyo jeer ilaa maalinta u dhashay inuu had iyo jeer tatawur iyo horusocod inuu ku jiro oo camaliyadaasi tacliimiga ay weligeed socon jirtay hadda wakhtiga aan joogno haddaan milicsanno islaamku markuu awahaa dhulka si fiican u maamuli jiray dadkii culimmada ahaa ee muslimiinta ahaay nadariyaadkii ay dejiyeen weli saacaddaa la joogo jaamadaha wax lagaga dhigaa qofkii islaamina dabcan isagu waa u noqonayaa oo waxaan laydiin akhrinaya diinihi iyo fiqi laydiin akhriyaaba dee rag culimo uunbaa sidaan u qeexay camaliyadda markaasi tarbawiga ihi een hadda rabnaa inaan wax ka yar taabanno inkastuu waqtiguba gaaban yahay horta waa camaliyad nidaamsan oo biniaadamka uu soo gaadhay inuu nidaam u sameeyo ujeedada laga leeyahay ujeeddooyin badan baa laga leeyahay inaa qofka la kasbisiiyo oo la gaadhsiiyo inuu kasbado macrifada inta lagama maarmaanka ah oo macluumaadka loo soo gudbiya khibrooyinka adduunyadan ka jiray iyo mahaarooyinka ama xiiladaha ama farsamada ama haddii alla ku roon yahay waxyaalahaanu naqaana xariifnimada xariifnimaa ysku dhaafay teknolojiyadan socotaay waa xariifnimaa la ysku dhaafay qolka taasaa qofka markaasi loo soo gudbinayaa oo kolbajiilkaa jiilkaa jooga iyo wakhtigaa jooga ayaa la dhexalsiinayaa oo loo soo gudbinayaa si markaa loo dhexalisiiyo kalsoonida qofka au leeyahay iyo korista mujtamaca iyo qofka fahmigan iyo dakahan ilaahay uu siiyey sida markaasi bahal loo tallaalo maanta markaysaa bahasha ee dabka lagu huriyo oo kale in markaa loo kiciyo oo loo huriyo oo loo biiriyo oo loo kiciyo iyo in wax curinta haddii adduunyadan qofkan khiyaalka uu siiyey waa waxbaa la curinaya alibdaac ma huwa asaasu libdaac lianna allaha jalla wacala qofka bini aadankaa wuxuu siiyey wax la yidhaaho almuqaarana waxbaad iska rabdhigaysaa war tan iyo tan midkee fiican waxbaa la tiigsanayaa waxbaa la khiyaalayaa haddii waxaas sidaa lagu beddi muxuu noqon lahaa muqaaranaadka inuu qofku wax iska rabdhigi karo ow tanay ka fiicanta ha u yidhaaho ow isku dayo haddii taa ka fiican la gaari lahaa waa waxyaalaha ilaahay qofka bini'aadanka u siiyey oo waxbarashadana ujeedooyinka laga leeyahay in si fiican loo bisleeyo ayay ka mid tahay dadka suluuggooda iyo dhaqankooda in la toosiyo ama fardi ha noqdo ama ha noqdo jamaaca ha noqdee yacni qof kastaba in la baro maxaad xaq u leedahay maxaase lagugu leeyahay ina adduunyadani waxa weeyaan waa xuquuq iyo waajibaad wax bilaashihii ma jiro waa ujeedooyinka markaa tacliinta ay leedahay qiyamta la laysdhexal siinaayo dadkii diin lihi waxay rabaan dadkoodii inay diin uga tegaanoo caruurtoodii dhexal siiyaan cid kastiba waxay leedahay wax u qiyam ah oo la rabo carruurtan iyo dadkan soo kacaya jiilalkan soo kacaya in lagu tallaalo oo looga tego iyo cid kastiba hiddaha ay dhaqan leedahay marka carruurtii lagu barbaariyo inay kalsooni ku qabaan oy leeyihiin waxa annagu haysanaayey waa wax fiicanoo markaasi meel looga tegaayey aysan jirin waa ujeedooyinka ay leedahay tacliimtu ay leedahay iyo inaa la xaqiijiyo ahdaafta nolosha laga leeyahay ama fardi ha noqde eh in adigu markaad fardi tahay hadaf baad yeelanaysaa markaasaad wax waxbarashada in hadafkaa ku gaadho jamaacad iyo maanta markaysaa bulshaduna waa sida oo kale in markaa la daboolo baahiyaalkan adduunyada ka jira oo hadda had jeer waxaad maqashaa hadalka la yidhaaho alxaajatu umma aliqhtiraac baahidu waxyaalahan la curinaya ee la dhalinaya ee adduunyada ka dhacaya iyadaa u hooye ah ayaad maqashaan mujtamac in lagu lagu dhiso oo mujtamaca laga dhiso horumarka xagga maadiga iyo xagga macnawiguba in laga dhiso in la abuuro waa ujeedooyinka ugu waaweyn ee waxbarashada gaar ahaan reer galbeedku ay da'da ilaa qofku intaa da'daa uu ka gaadhayo isma maamuli kara la leeyahay marka hore waxaa la rabaa si fiican ina loo kariyo marka waxaa la rabaa in la dhaliyo mujtamac la ladhaaho mujtamac mutajaanis mujtamac alwi'aam mujtamac is-haysta oo markaasi dhanqura loo wada jeediyey oo la bisleeyey oo laga soo saaray maraq dhadhan qura leh too laysku dardaray baa la rabaa in la soo saaro taasaa markaasi ay tahay waxbarashada waxyaalaha ay ujeedooyinka laga leeyahay bay ka mid tahay ikhwatii fillaah arrinta waxbarashadu maadaama waa qof biniaadanoo la samaynayo weeye oo la handasaynaayo biniaadan la handasayntiisuna wax ka adag ma jiro waa arrin mucaqada oo aad markaa u adag oo ay isdhex manta warkaysa aada u adag weeye marka tarbiyadu hadda casriga markaasa hadda wakhtiga aanu joogno waxaaba la gaadhay inaa la dhigo usus in loo dhigay iyo asaasi ahaan loo dhigo in laguna gaadho ujeeddooyin go'an in lagu gaadhana loo baahan yahay waa camaliyada mucaqadka ah ama isdhex galaysa ee aad u adag oo isdhex galayaan jawaanib aad u fara badanoo xagga siyaasiga ah xagga dhaqaalaha ah xagga thaqaafada ah xagga aidolojiyaadka iyo waxyaalahay qof kastibu aaminsan yahay ah xagga biiciga ah waxaasoo dhanba maanta markiisa ka qaadanayaan oo isdhexgalayaan labadaa tiirna ku taaganoo hadday tacaawun inuu ka dhexeeya loo baahan yahay albeyt walmadarasa albeyt alusra walmadarasa labadaasina markaasi ay u yihiin labada markaasay ciyaarayso hadda maanta dhaqaalaha meesha laga raadsadaaye horumarka waa dhaqaal waxa weeyaan waxbarashada weeye marka hadda waxay noqotay tarbiyadu asbaabaha kuwa ugu weyn ay dowladuhu ku hormaraan ay ku tatawuraan waxaynu galnay casri markaasi ay arrintu ay xawli ku socoto casru teknolojiya wa tatawuru sariic baynu gallay oonu ku jirnaayo maalin kastaba wax cusuba ay soo baxaayo sidaa ahmiyaddeeda la haleelay waxaa la gaadhay dowliyadaha hore maray ma rabaan in la soo gaadho marka miisaaniyad waxay ku bixiyaan khatar ah oo aad u fara badan ayay ku bixiyaan meelaha cilmi baadhista iyo horumarka ayay ku bixinayaan markaasaa si aanan la isku soo gaadhinna ciddii wax soo saartaay cidda kale way ka qarsanaysa hadda waa la kala qarsanayaa oo sharikadihii waxaa laleeyahay cid baa waxxaday oo cid baa waxxaday waa la kala qarsanayaa waxaa la rabaa xawliga in lagu socdo laysa soo gaadhaa la rabaa sidaa darteed buu caalamkii wuxuu u qaybsamay caalam hore iyo mid dhexaad iyo mid laga tegey oo markaa isaga ee eh, meel dambe lagu reebay baa markaasi ayuu caalamkii u qaybsamay eh, hadda kolkii hore inaa caruurta wax lagu shubo ama dadka wax lagu shubo iyaguna xafidaan in arintu intaas halkaasay maraysay arrinta hadda waa la dhaafay hadda waxa weeyaan heer xitaa la gaaday xataa meelaha barhkood waxaa ka soo baxday hadda holan waxaa soo baxday madaarista barhkood in la ydhahdo iskoolba la aadi maayo macallinka carruurtu intuu la baxo kayntaa la aado ayuu dhahayaa mid kastiba adigu bal waxaad jeceshay samee marka bii'adii wax laga baranayay macallinkala haatay oo wax kugu shubo ma noqonine waxay noqotay inaa bii'ada kugu hareersan oo dhan waxay dooni ha noqotae inaa mid kastaba wax laga barto oo markaasi caqligii biniaadamkii sidii markaasi loo kordhin lahaa fahmigiisa iyo awoodiisa au leeyahay tafkiirka u leeyahay iyo curinta iyo ibdaaca uu leeyahay iyo markaa farsamada iyo waxsoo saarka loogu xoojin lahaa ayaa arrintaasi markaasi ay arintaaso dhan loo samaynaya saa darteed ikhwatii fillaah su-aasha haddaan isku furayna waxaa weeye haddii caalam almaadi oo aakhiro oo adduunyo oo kaleeta yoolkooda uu yahay arrintu hadday halkaa ka marayso shaalatay markaad soo gashay deed waddankanaad soo gashay nin socdaoo isla hadlaaya nin waalad baan ka soo qaadaysay maantana wakaa adigoo socda ayaad hadlaysaa marka waxa weeye haddii aad aragtay gurigii hooyada wixii ka dhacaya halkan inaad ka daawato ma foga inay dhici karto dheriga karinaysa urtiisana inaad halkan ka uriso adduunyadu way socotaa marka hadday xaggaa loo socdo dee aakhiro ciddii aaminsanayd oo ay arrintaasi horumarkaasi ay ku ahayd waajib diini ah oo wax laga weydiinaayo iyaga markaa maxaa looga baahayo oo muslimiinta ahaa gaar ahaan haddaad halkan ku dhex nooshahay ood rabto bal inaad dadkaasi xagga dambe aad ka gaadho amaa wuxuun had kala qaybsato haba yaraatee juhdiga kuu yaallaa adigoo waxyaalo badani ku reebayaan midabkaaga iyo diintaada iyo bii'ada iyo waxoo dhan ay ku reebayaan adiga maxaad u malaynaysaa ma imaajingarayn kartaa juhdiga lagaaga baahan yahay sidii imaam shaafica uu yidhi ninkii adduunyada rabaay cilmi baa laga rabaa ninkii aakhira rabaa cilmi baa laga rabaa ninkii labadab rabaa inuu isku darsadaane hade cilmi baa laga rabaa nin walbana dadaalkiisa wax lagu siinayaa kulla numidu min haulaai wa haulaai min cataa'i rabbika wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura nin walbana intuu dadaalkeeda bixiyo ayuu markaasi au leeyahay ikhwati fillaah haddaan intaa uga gudbo maadaama wakhtiga hadlaysiiya uu yahay akhtigu aad yar yahay mowduucanna waa mowduuc loo baahan yahay dad arrintaa ku takhasusay inay ka fadhiistaan juhdi badanna lagu bixiyo si fiicanna loo fiiriyo sababta waa ayaya jiritaankii wey marka haddaan intaa muqadimo uga gaabsado qaybta labaad oo mawduucu ka kaabsanaa oo ahaa fashlimad ay ku fashilmayaan dhallinyartu da'yartu ay ku fashilmayaan daraasada maxay tahay iyo dhibaatooyinka ka dhalan karaa waxaa jirta asbaab najaax asalaamu calaykum baabuurta baarkeerinka qofkii uu ka dhacay nimanka ganaaxa imaaday way ganaaxayaan gaariga beebe wuu ka dhacay waana la ganaaxayaa qofkiilow tag eh, haddii aan arrintaa fashilka iyo dhibta ay leedahay haddii aynu in yar xaggeeda u leexdo waa dhibcidii labaad oo muxaadaradu ka koobnayd ikhwati horta arrinta fashalku oo inaa daraasada lagu fashilmaayey ma aha arrin gaar ah waa arrin caalami ah nidaam kasta oo tarbawi ah oo caalamka ka jiraayay wuxuu leeyahay jawaanib lagu fashilmo oo wax laga barto hore looga socdo laakiin arrintu waxay tahay eh, xajmiga iyo inta ay la eg tahay fashilaadaas iyo khasaaraha ka dhalanaya ayay ku kala duwan yihiin beled iyo beledba ku kala duwan yihiin iyo biya iyo biya lagu kala duwan yahay maslan dadkan halkan hormaray darasada qaar ku fashilmaa dadka way jiraan laakiin marka loo eego dadkii caalamka labaad ahaa ama kii laga soo tegay ee saddexaad noqday haddee isku mid ma aha oo way kala duwan yihiin saamaanta fashalaadda ay ku leedahay qoyska ka hor mujtamaca mujtamaca dabcan way ku leedahay waa mushkilad aada u weyn sababto waa madax wareer joogto ah oo sanad kastaba soo soo noqnoqda maadaama carruur meeshay kuu joogaan sanad kastaba laga raba inay waxbarashadii sii wadaan ka weyne hadduu fashilmana kuwa kale au saameyn karo waa mid madax wareer joogta ah weeye oy cawaamilka xagga nafsiga ah iyo kuwa bii'ada ah iyo kuwa xagga maadiga aba ah, ay isdhex galaan oy dowr ka ciyaarayaan laakiin fashalku qofku inuu wax fashilmo xaqiiqada fashalku horta muxuu yahay fashalku ikhwatii fillaah waa mujaradu xadaf waa dhacdo un sida xaadiskaba loo galo ama wuxuun u dhacaan oo kale hata weeye horta asal ahaan marka loo eego wax weyn maaha fashalka laguu sheegayaa ee qofku fashal ka soo qaadayaa waa un dhacdo dhacda mujaradu xadaf waxaana jira farqi u dhexeeya qofku inuu faashil yahay iyo inuu fashilmo qofku inuu faashil yahay iyo inuu fashilmo farqi weyn baa u dhexeeya sababtoo ah qofka bini'aadankii godadkan adduunyada ay leedahay inuu ku kufo uu mar ku dhacaay nolosha dabiicadeeday ka mid tahay bini'aadanka dabiicadeeda iyo noloshayba ka mid tahayba inaad wax ku fashilanto waaba dabiicaday ka mid tahay oo qof boqolkiiba boqol marna aan waxba ku fashilmayn horta ma jiro laakiin maxaa maxaa u dhexeeya qofka waa faashil lagu leeyahay iyo qofkaani kale maxaa u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxaa weeye kan waan fashilme lagu leeyahay markuu god ku dhaco ama kufo ama derbi madaxa ku dhifto ayuu halkaa fadhiisanaya kama soo baxaayo isbeddelkana uu la dagaalamaya inuu isbeddel sameeyana wuu la dagaalamayaa kan kalena waa ka soo kacayaa sida ilmaha yar markuu uu socodka baranayo markuu dhaco haddana uu kacayo marka dambe waa ka cararayaa farqiga u dhexeeya un waa kaasoo kala hatay sidaa darteed waxaynu odhan karnaa waxa fashilka lagu yidhaahay waa wax nisbi ah waa wax nisbi ah yacni waa wax nisbi waad fahmaysaa maa jeclahay waa wax nisbi ah maaha wax yani eh, boqolkiiba boqol oo sidaasa maaha waa wax nisbi ah kolkol ciddaa loo eego wax fiira ah weeyi haddii dhankaa qofkaa loo fiiriyana wuxuu noqon karaa fashal waxaa dhica qof kale marka loo fiiriyo inuun fashal ahayn kolkaa waxaa dhici karta qof agtiisa wax fashal ka ah ou ku niyad jabayo oo moraalkiisa uu ku jabayo ou halkaa la fadhiisanayaay oo laga yaabaa markaasi inuu waxyaalo qalabada ku dhaqaaqa uu sameeyo ama waa istilaba qofka kale ayna u tahay masdaru ilhaam wa cunsuru taxaddin waikhtishaafu taaqaatin wa imkaaniyaat qof kale waxaa laga yaabaa inay noqotoba meesha ay ka soo bilaansada uga soo baxday ilhaam wax ku ilhaamisa aw ogaado aw iktishaafo awoodo ku jiray iyo taaqaad iyo imkaaniyada aw lahaa oo u soo ifbaxa maxaa yeele ilaahi subxaanahu wa tacaala magacyadiisa waxaa ka mida almuctii almaanic alla subxaanahu wa tacaala haddii aa wax kaa qaado wax kaluu ku siinayaa laakiin waxaan kale ee beddelkiisa inaad hesho ood raadiso uunbaa loo baahan yahay marka waxa weeyaan wax inta badan fashalka waxaa dadka qaarkood ka soo qaadaani qaar wuxuu u yahayba waxaa markaasi dhaqaajiya oo markaasi u horseeda oo sabab u noqda inuu najaxo tusaalaha haddii aad isweydiisaan inta ayd isla joogtaan qaar ka mida haddaad iswaraysataan qaar waxaad ka helaysaan fashil oo arrin ku fashilmay sabab u ahayd inuu meelo badan ku najaxay taariikhda ragga meel ka galay gaaliya islaamba oo raadkaga tegay arrinkoodu intooda badan wuxuu ka bilaabmay inay waxyaala ku fashilmadeen dabkan hadda indhaha iga qaaday ninkii sameeyey tomas addison waxaa la yidhaahaa kun iyo dhowr boqol oo jeer ayuu fashilmay ilaa markaasi ee eh, arrintaasi aw ka ikhtiraacay oo dee xitaa iskoolka xitaa laga soo caydhiyey oo hooyadii waraaqdii loo soo qoray ay ka qarisay waa qiso aad u qiimo badan oo runtii qalbiga taabanaysa markay ka qarisay waraaqdii loo soo qoray ilmahagaani waxba ma baran kara la yidhi ay tii hooye maxaad la ooyeysaa soo waxay dhahday waxay tihi aad baad u maskax badan tahayoo madarasada adiga wax ku bartaabama lama hayaba dhan kale ugu rogtay moraalkay ka dhistay e, waxaa ka mid a ah haddan baabuuradan albaabkan buuxiye ee fortiga ninkaana henry forti ahaa Eh, de waxaa la yidhaahaa shan jeer buu fashilmay oo flas ku kacay oo yani xoolihii ka dhammaadeen intuuna matoorka baabuurkaasi adduunyada hadda buuxiyey intuuna samaynin eh, de meeshan hadda ugu lacag badanee loo tuurisi tagaaye maanta warkaysaa wal disney eh, ninkii sameeyey warkaasi sharikadii u ka ahaa jariidada u ka ahaa tafaktira u ka ahaa waa laga caydhiyey markaasaa waxaa la idhahaa intaasoo mashruuc buu sameeyey oo ku fashilmay intuunan arintaa hadda baashaasi kortoonnada carcararaya caruurta ah aunan samaynin markaasi adduunyada markaa ugu lacag badan eh, loo tegayahay wahaakada halumujara amhiladu xaadirka iyo wakhtigii horeba way badan yihiin in la tiriya kolka waxa weeye saasaan odhan karnaa fashilku waa nisbi aan leenahay taasaan aynu ka wadnaa eh, mar baan ka akhriyey taqriir laga qoray sharikadahan aadka u fara badan ee jabaanka baan ka akhriyay badankoodu waa rag magacood iyo qoysas intoy fashilmeen oy dhaceen oy dhaceen xataa qaar dhulka xaadhi jiray oo soo mareen rafaad badan soo maray heerkaana gaadhay marka waxa weeyaan waxa lagu leeyahay qof fashil ka soo qaadayaa qof kalena wuxuu u yahay wax markaasi aw ee u sabab noqda inuu horumar gaadho ikhwatii fi illaah fashalku asbaab buu leeyahay najaaxuna asbaab buu leeyahay waxaanse dhexda idiin gelinayaa najaaxa iyo falaaxu way kala duwan yihiin qofka muuminkaa ee aakhiriya adduunyadaba isla helay arrintiisa falaax baa lagu magacaabaa falaax waxa weeyaan dantaada inaad gaadha dhibtiina aad ka badbaaday najaax kastooo adduunyadii falaax ma aha laakiin falaax kasta oo qof mumina ah helaayay waa najaax weeye marka qofka muminkii yoolka u socdaa isagu waxa weeye inuu falaax gaadho ee najaax adduunyo oo kala hatay ma aha laakiin waaqic wuxuu yahay maanu ka sheekaynaynaa marka hadda labadaa dhibcodood oo midna tahay asbaabta keensata fashalka keensata midna ay tahay qawaacidda iyo tiirarka najaaxa inaa waxbarashada iyo aan lagu fashilmin oo midna u noqonaysa asaaskii caruurta marka hoosta ay iskooladoo dhexe iyo hoose ay ku jiraan midna markuu iskoolka dhexe uu soo gaadhale wixii ka sarreeyo labadaas u kala jabayaay runtii way ii qoran tahay laakiin wakhtigu iima saamaxaayo inaan ka hadlo fursa ukhraa insha allah laakiin waxaan rabaa inaan si yaroo deg dega u yar dhibceeyo kabiya ahaan soomaali ahaan anigu hadda waxaan ka sheekayn karaa meeshaan ka imiday dadkuna way isku wada egyihiin oo wax badan laguma kala duwana markaa in yarow adigu waxan buu ka soo qoray ma aha intooda badan waxay u badan yihiin dadkii aan ku dhex jiray bi wixii aan ka daalacday ee hadda hoolan waxaa la yidhaahaa dadka waxbarashada ugu hooseeya soomaalida iyaga ugu hooseeya marka sababahaas markaan anagu maadaama aan dadka loo imanaya wax la weydiinaya aanu nahay aynu wixii aan ka aragnay baynu wax ka soo yar khulaasaynay sababta koowaad waa mid caamo oo dadka kalena taaban kartee waa tawjiih saxiixa qofku inuunan helin oo ilaalinaya qofkan imkaaniyaadkiisa qof kastiba wuxuu leeyahy wax la dhaha furuuq fardiya qof kastiba qofba meelba ku fiican yahay markaa siday masaaridu ahaan jireen berigii hore oo ninkiwaxay odhan jireen ninkastaba ilmihiisa wuxuu rabaa inuu noqdo ama au noqdo muhandis ama au noqdo doctor au noqdo labadaasuunbay ka yaqaaneen dadka carruurta oo dhanna taa uma samaysna ninbaa wax kale wax ka keeni kara marka marka horaysaba inaanan tawjiih fiican caruurta la siinin hadda waxbarashadan meeshan waxay ku salaysan tahay markuu iskoolka hoose cilmuhu ka baxaayo waa la tawjiihinayaa meesha uu ku fiican yahay baa loo tawjiihinayaa oo la siinaya adfiis la siinaya horta taasi horta meesha in badan baa ka maqan tahay xagga caruurta soomaalida markaan ka hadlo waxaa jira mushkilad haysata wasradooyinka qoysaska soomaalida ah inteeda badan si aan daqiiq u ahaada inteeda badan dad way jiraan maashaa allahi way jiraan laakiin inteeda badan baan ka hadlayaa arrintaasi maxay tahay inaa ilmaha la berinba inuu isagu mashaakishiisa xallin karo inuu si fiican u fakiri karo inuu naftiisa ictimaadi karo oo isku hallayn karo waxaad arkaysaa nin shanaba leh oo gadh leh oo weli ay hooyadii sariirta u hagaajinayso macquul maaha qofkani haandika ma aha marka uu waxoogaa intaas soo gaadho wuxuu ah wax kasta inuu qabsan karo wakaad aragtaa kuwan caruurtooda iyaga wax jiidanaya loogu tegi mayo shandadiisa haddii safar layahay adiga waxa weeyaan wax kasta kastaadaa u qabanaya taasi waa manhajiyan iyo tarbawi ahaan qofka mustaqbalka inuu loolan galo waxay qayb weyn ka ciyaaraysaa isaga oo markuu iskoolka dhammeeya meel maxal u marayo waxaan arkay niman iskoolka dhexe ka baxayoo jaamacad ay ku soo dhowdahay waxaan weydiiyaa waniga maxaad rabtaa inaad inaad markaasi aad meeshan dhammaysta inaad gasho wuxuu laxaddi laxadi aan ma garanayo fii mushkila asaasiya markaas sida oo kale inta badan caruurta soomaalida ah waxa inay iskolada ka dhacaan ugu badan saddex geeslaha najaaxa inuu ka maqan yahay haaluuthu najaax ayay ku liitaan midda koobaad waxay tahay inaa guriga laga soo saacido maxaa yeelay dadkan kale ee caruurta kale meesha imanaya ay gurigaa laga soo saacidaa kolka mustaacadada guriga laga soo saacidaya ee qofkii yaraa xaggan laga soo dhisay la tawjiihinaya ee la hagaajinaya waxbarashadii laga caawinayaay maxay dowr ka siinaysaa labada kale inuu helo labada kale maxay yihiin inuu hadaf iyo ujeedada ay u muuqato muxuu noqon rabaa hadafkaagu waa inuu waadix yahay midda labaad oo de hadafku inuu waadix yahay waxa weeyaan waa muxarakii kuu dhaqaajinayay weeye waa mashiinkii kuwaday weeye midda saddexaadi waa inay noqotaa markaa waxa la yidhaaho alraqba waa inuu qofkii ilmihii jecel yahay waxa inuu jecel yahay marka tawjiiha munaasibkan halka hore kusoo sheegnay dowr buu ka qaadanayaa qofku wuxuu jecelyahay haddii xaggeeda loo tawjiihiyo waa u soconayaa marka saddexdaas hadafku inuu cad yahay inuu qofkii raqbahayo inuu jacayl inuu waxaan mata markaysaa rabo iyo inaa kaalmo xagga laga soo siiyo guriga laga soo siiyo oo isagiiyo madarasadiisa isku caawiyaan faaluudkana caruurta soomaalida in badan buu ka maqan yahay sababo ay kaga maqan yihiinna gadaal baan ka sheegi doonaa ikhwatii filah waxay kuwan waxbarashada ka shaqeeyaay markay tilmaamayaan ilmaha hadday saddexdaa ka maqan yihiin gaar ahaan hadafku haddayna u caddayn hadduu ka maqan yahay waxay ku misaaliyaan koox kubadda ciyaaraysa oo intoo la yidhi ciyaara goolkii iyo meeshii ay wax ku maad markayse hadafka ah, kubadda kuwa marka ku laagayeenna ayna meesha oolin markaasi garoonkaa ballaadhan dhana waxu laagama yaqaano waa xaggan waa dee gool xaggee loo dhalinba marka dadkan haddan ciyaaraya ee dhididaya ee mata islaaglaagaya ee rafaadaya kubadda ciyaaraya maxay isku leynayaan meesha u hadafkaan rabaa inaa baashaa yaree duuban la geliyo hadday baashi hadafkiiba meesha jirin wareerkeeday leedahay ehm, waxaa ka mida ah, ikhwatii filaahi waxyaalaha aan u malaynayno inay qayb weyn ka yihiin waxa la yidhaaho ummiya altarbawiya qofku inuu ummi ka yahay labada waalid intooda badan inay ummi ka yihiin yani wax ma garta inay ka yihiin ummi qofkii dee sidii hooyadii kusoo dhashay iyo ha waxbaan garanayn baa la ydhahan qoraynin inay arintaasi xitaa haddee uu bartay ay xagga tarbiyada iyo xaggaasi dadku ay ummi intooda badan ay ka yihiin oo qaabkii wax loo arrintaa loo wadi lahaa aynan in badan aynan la soconin oo inan takhtiid saxiixa aynan loo shajirinba taasi had iyo jeer waxaa ka dhalanaya awooddarri joogto ah reerkan iska guuraya ee kolbadhanunu socdaayo horta hadafkiisu muxuu yahay waxaa kale oo ka mid a ah caqibooyinka aanu aragnay inay dowr weyn ka ciyaarayaan hadda waxaan u sheegaynaa arrimaha waxaan u sheegaynaa dee inaan isku baraarujino maadaama la rabo inaa arrintan wax laga qaban karo waxaa kale oo ka mida ah oonu aragnay eh, inaa caruurta ana la mutaabacaynin socodkooda waxbarashada inaynan jirin in badan tawaasul ama xidhiir fiican oo ka dhexeeya waalidiinta iyo madarasada ka dhexeeya iyo mudarisiinta marar waxaa dhici karta madarasadu inay dhaliil ku soo jeediso caruurtaada u soo jeediso waxaynu aragnay dad iyaga oonan waxba ogayn u muujinaya kuwan madarasada haysta way cunsuridaynayaan waxba way jiri karaan way cunsuridaynayaan markaasuu dagaal buu iska bilaabayaa xaggiisa wuxuu kasii bilaabayaa nacayb iyo markaasi inuu markaasi nimankan si loo qalloocinayo bilaabayaa markaasuu tacaawunkiibuu yaraynayaa dee iyaguna shaqadooday qabsanayaan marka bilaahi calaykum macquul ma aha inaad beerkaagii iyaga u dhiibtay adigiina aad wax faraha kugu jirood laaji tahay meeshaan aad tahay qaxooti aad tahay haddana iyagii halkaad gacantaadoo meel kaa gashay waa la dhiraalriyaabaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi warniyahowne haddii aad libaax labadiisa haddaad labadiisa daan gasho hedee libaaxa layskuma tuutuujiyo haddii kale qabul kugu siin ee waxaa loo baahan yahay inaad bahashii yar farsamayso marka halkii la tacaawuni lahayd oo ilaa ma aad isla tacaawuni lahaydeen ood xitaa markaasi waxyaalo badan aad si fidud u fuurin lahayd si markaa adiga aanan iskugu soo jeedin libaaxaasi kaa tan raba inuu dadka dee biadan buu rabaa inuu ku muliliyo adna waxaad rabtaa inaad may sidaa ma raba aad tidhaahdo wax kalena ma hayst arrintaasi markaa waxaa ka dhalanaya fashal ayaa ka dhalanaya iyo marka dambe sidaad aragteen inaa caruurtaba dadka laga qaato asbaabaha waxaa ka mid ah ikhwati fillaah mushkiladda dadka soomaalida ay reebaadiyaha ah lagu ibtaleeyey oo guuritaanka ah caruurtii waa lagu shoobin halkan baa waxoogaa lacag fiican lagu bixiya halkan markaasa arkaysa kolba meel baa loo carayaa ilmihii markaa tacliintiisii jeehawareer baa lagu ridayaa haddayba dhacdo ina meel la dego marka meel la dego amaba hooyadii oo kala haatay oo ilmihii waday ama ninkii odaga ahaye markuu baasqaato oo jinsiyadda qaato meel kale u shaqo tegaya war meeshaana meel hooyo kala haatay wax ku korin karta ma aha runta ma laysku sheegayaa meeshaani meel hooyo kala haatay wax ku korin karta ma aha gaar ahaan caruurtu markay weynaadaan ay soo yar madaxa soo qaadaan hooyo ma maamuli karto waa hooyo waa hooyo sax waa la ogyahay naxariisteeda iyo dadaalkeeda laakiin meel hooyo kale haatay ka dabaalan karta ma aha marka mashaakishaasi dee waxay keentaa arrimaha hadda aynu ka sheekaynayna iyay keentaa oo ay ka mid tahay markaasi hadda waad maqasheen intiina badan baan jeclahay rebortaajka laga soo saaray ingiliiska hooyooyin leh ee caruurtii baan soomaaliya wala baxsanayna maxaa yeele carruurtii markay galeen maanta arkaysaa kaymaha daroogi iyo maanta arkaysaa birta caddee marka la ismarinaayo oo la leeyahay hooyooyinkii baa la baxsanaya caruurtii soomaaliya oo la baxsanaya kanada iyo america iyo meelo kastaba way ka jiraan waxaan malayna skatarifinga waxoogaa inaad dhaantaan baan u malaynayaa laakiin waxaa arrintaa markaan arkay waxbaan maskaxdeeda ku soo dhacay ma arag meesha kuma qorna aabbayaalkiibaa caruurtii la baxsanaya waa su-aashii haddaanu haynay sooma in meesha in la ydhaahad caruur la baxsanaya oo bal in wax badbaadin karaan meel ola carara soo ma ah meesha waxaa la qora hooyooyin baa raba caruurta in la baxsado marka mushkiladu inay ay tahay raggeedii meesha ka maqan yahay baa markaasi arrintaasi ay inay aada mushkilad weyn tahay baa markaasi kaaga ifaaya markaas soomaalida horta arrin badan baa kuma dhex jirin laba sano ka horma ayaan tegey soomaaliya anigoo dhowr soddon sano in ka badan ka maqnaa kuwa meeshan joogana waan ku arkaa su-aal waxay leeyihiin standarti ah wuxuu ku leeyahay caruurta waa imisa markaad isbarataan maxaa ku xiga caruurta waa imisa ayib way fiican tahay islaamku wuu rabaa inuu caruurta la badiyo soo maaha way fiican tahay laakiin waxaa meesha ka maqan tii dhanka kale ahayd oo ahayd waquu anfusakum waahliikum naara caruur badi uun arrintu ma ahe eh waquu anfusakum waahliikum naaran baa meeshii taalay taa darteed markay intay in badan meesha ay ka maqan tahay xitaa caruurta galbeedka la keenay intooda najaxday xagga najaaxa maadiga ah oo amaa jaamicada galay amaa macaahidda sare galay intooda kabadan intoo in badan oo ka mid ah fashal ka khatarsan oo ka xun fashalkii xagga daraasada in lagu fashil ma aha ayaa ku dhacay waa alilxaad walciyaadu billah in ka badanoo ka midihii saraaxatan baba u hadlaanba in badanoo ka midina way qarsanayaan waxa kale oo jira maadaama aynan bii'adaani ayna jirinoo maadaa xasaanadii wixii ilaalin jiray ilaalin laha oo iimaan iyo tarbiya ah meesha uu ka maqan yahay xataa koodaa intooda badanoo najaxdaaya waxaad u arkaysaa tilmaamahan ku arkay qaarkood waxaa ka mida oo xoogaa isla weynaana iyo mujtamaca ka dhexbaxooda oo waxoogaa ay sameeyaan iyo aragti gaaban iyo u nasab sheegashada ummadooda ay ka soo jeedaan run ahaanteedu ay daciif tahay kolka hadduu najaxay taa najaaxiisu wuxuu noqonayaa najaax isaga oo kalahaatay ku kooban arrintaana waxaad garanaysaa tarbiyaddii horeen shee sheegayna ilmahan in lasoo dhalaaliyo ahayd ee meesha ku yarayd baat markaasi ayaa meeshii imatay marka hadda ummadahaani hadda hore maray oo caruurtooda ay ummad ku fikirayaan hamigeeda ay xambaarayaan baa loo baahan yahay xabadahaas markaasi in loo soo celiyo mushkiladaha kale waxaa ka mid a ah, ikhwatii fillah ood aada u taqaanaan khilaafaadka faamiliga ah ama usariga ah iyo dhaqanka aanan caruurta muraalkooda dhisaynin ee caruurta loogala maqdhaqama gurmaha guryaha loogala dhaqmo yacni hal kelimo waxma fahantid iyo hebel baa kaa fiican iyo ayaa qofka ilmaha ah aad u burburin karta oo mustaqbalkiisa hallayn karta waxaa kaloo ka mida mustawaha maadigii maadaama inta badan dadka uu daciif yahay haddee waxyar soo galana wax kale isdabamarmariyana wuxuu ka fikiri lahaa inuu dad wuxu diro iyo inuu meelaan u soconin oo xaggiia ah inuu wax ka qabsado ayuu ka fikirayaa marka inuu maalgeliyo caruurtii au wax ku bixiyo oo markaasi au u raadiyo qaabkii wuxuu kor ugu soo qaadi lahaa mustaqbalkooda iyaga hadha wax hadda raba inuu dhiso u dhiso iyagaa qabsan doona eh cumar ibnu cabdilcasiis markuu carruurtiisa ka tegey shilin ugama tegin raggii ka horreeyaana malaayiin bay uga tegeen wuxuu laakiin qaabkay u noolaan lahayeen buu baray boqorray noqdeen rag waaweyn ba u noqdeenoo khatara kuwii kalena suuqay qaarkood markaas ay ka tuugsanayeen marka in qofku uu awgeliyo maalgelin ee haddiiba ay wax soo galaan baa aad u fiicnaan lahayd si markaasi haddii alla kuu roon yahay ee wax loogu soo qaado oo fashalkaasi ee caruurta looga ilaaliyo maxaa yeelay dhallinyarta in badanoo ka mida ah waxaad ogtihiin maadaama waxyaarta ay yartihiin dharka meeshan laga xidho xidholaga xidho iyo kabaha laga xidho ay qaali yihiin oo caruurtii ay iskoolka arkayaan wuxuu rabaa kuwa qaaliga inuu gato aye muxuu samaynaya markaa de waa inuu shaqeeyo markuu shaqo yar shaqe meelaha shaqeeyo shaqadaasi waxay tahay waxay koosgaraynaysaa waxbarashadiisa tayadiisay noojgaraynaysaa waxaa laga yaabaa marka dambe inuu tacliintaba markaasi xagga u ka raaco shaqada yar iska raaca dhici karta marka haddii aan ilmahan bal inagu inta yaran hayno aan shaqadaasi kaga dabooli lahayn waxa u baahan yahay inuu siin lahayn waxaa laga yaabaa inay in badan isoo bixi lahaayeen waana arrin muhiiman u arkaa mushkiladda kale oo intaa iyo in lamida ka dhalanaysa waxay tahay sideedaba ikhwati fillaah waxa lagu yidhaahaayey fashalka lagu yidhaahaayey hadduu qofku arrintaasi nafsiyan ay u gasho ou ka soo kici waayo waxaa ka dhasha waxa la yidhaaho atamaru cala almujtamac qofku inuu mujtamaca uu ku baxo marka ashkaasha ay yeelanayso qaafkaasiya qofku yeelanaya inuu mujtamacaani au ku baxo ou markaasi ka soo horjeesto de waxaa ka mid a ah inuu inxiraafyo aada u fara badan waxaad arkaysaa dhallinyarta oo maanta arkaysaa waxbarashada ku dhacay waa casabiyiin casabiyad zaa'ida dhiikar ziyaada ay qabaan markaas waxaa arkaysaa cudwaaniye agrasiifnimo ziyaado ah ayaa la socota waa nooc fashalkana naftiisa ku abuuraaya wuu israadinayaa oo surwaalkan iyo qaabkan wuxu socdaa iyo waa israadin weeyi marka mustaqbalka ayaa waxoogaa ka madoobaanaya in badan fuqdaanu alamal fi lmustaqbal ayaa markaasi ayaa qaarkood ayaa ku dhacaaya sida oo kale waxay noqonayaan ugaadh aad u fudud in laga ugaadhsado oo lagu rido bii-ooyinka ijraamka sida mukhadaraadka iyo waxyaalahaasoo dhanba waxay noqonayaan fariiso aad u fudud oo markaa si fiican loo qabsan karo oo loogu ridi karo ayay noqonaysaa masalad baan nii sheegayaa ina haysata ilaa wakhti badan dadka muslimiinta intooda badanna haysata masaladaasaa markaa loo baahan yahay haddaan masalada xal loo helin dhibtu way taagnaanaysaa tarbiyadoo kale hatay waxbarashada iyo kudaadashadeeda oo kale hatay maaha dhan kasta oo dadka muslimiinta ay ku liitaan masaladaasi maxay tahay wadaad kastooo idiin sheekeeya mufakar kastooo dadka islaamka ka midoo sheekeeyaay siyaasi kasta oo sheekeeyaay bal dhegayso markuu boqolkiiba siddeetan ama wax ka badan mashaakisha si fiican buu u qeexi karaa laakiin xalkii mee wa xal ka hadlaya ma arkaysidba haddii laga hadlana wuxuu noqonayaa wax yar buu noqonayaa yacni haddaanu soo koobno inigu markaad waqaaxyaha ku sheekaysanaysaan eed mashaakisha ka sheekaysanaysaan bilaahi calaykum bal waxaad isku fiirsataan inteed xal ka hadashaan xal lagalama hadlaba oo hadda aan sheegayo fashalkii ninkii meesha fadhiyay inuu ka kaco mar rabo aan ku lahaa weeye laakiin haddaan miisaanka qallibi lahayn oon markaasi inta badan xalka sidii loo raadin lahaa hawsheeda ku dhaqaaqi lahayd waxbaa dawaysmil hadii kale arinta waxay noqonaysaa dacwadii tidhi reeran ogaa ma guuro laga sheegaayo gabagabadii baan ku jiraaye haddii aan wuxuu soo jeedin lahaa arinta iyada ah oo xalka wax ka noqon lahaa maabila u noqon lahaa inaan mu'tamaraadkan oo kale sidan loo qabanayo loo bedelo mu'tamaraad loo samaynayo da'yarta oo barnaamij camali ah oo ku saabsan tarbiyada caruurta iyo diyaarinta caruur hadhow markay reeran noqdaan dadkii loo baahnaa soo saari karo oo tarbiyan kara iyo la dadaalka qoysaska la dadaalka qoysaska iyo usrada sidii markaa loo caawin lahaa markaa lagu dadaalo si caruurta looga ilaaliyo wixii looga ilaalin karo inay daraasada ay ku daataan oo loo helo in lagu tashjiiciyo amaan lagu gacan qabto qaabkii markaasi ay ku najixi lahaayeen hadday intooda badan najaxdaana waxay ka dhigan tahay jaaliyadda ama ummadda ayaa najaxda bay ka dhigantahay laakiin waxaaban hadda maqlaayay idinku inaad bilowdeenba oo muctamarkan mid ka horreeyo oo dhallinyarta waxyaalaha ku saabsanaa ina meeshan lagu qabtay sowma jirta taasi marka waa waa cala iltijaahi saxiix weeyi markaasi ina sidii loo soo saari lahaa dad ku takhasusay dhallinyarta iskoolada ku jirta ee galaya jaamacadaha in lagu tirtisiyo qayb aada u fara badan inay xagga waxbarashada ay takhasuskaa qaataan oo xitaa iskoolada haddii islaamika cidda loo ogolaaday dad loo soo dhisay arintaasi aada loogu tababaro aad bay u fiicnaan lahayd ina kawaadir mu'ahalo ah markaasi arintaa laga dhaliyo si loo xoojiyo waxbarashada caruurta iyo da'yarta soo kacaysa ugu dambayn inta baa laga sheekeeyaayo ummaddaani khayr badan baa ku jirta dhallinyaro badanoo najaxdana way ku jiraan waxaanan u malaynayaa inay ummaddan ku jirto imkaaniyaad iyo awoodo aada u fara badan caruurteeda iyo da'da soo socotaay inay ku jirto lamanaga waayo had iyo jeer in u tusaalayaal oo namaadij fiicanana lagama waayo oo gaadha intaasoo caraaqil iyo intaasoo dhib oo jirta haddana gaadha xagga ugu sarraysa gaadha yacnii waa tusaale waa u noqon kartaa gabadhan hadda ilhaam cumar oo markaasi maraykanka tusaale way u noqon kartaa in badan oo dhallinyarta carruurta soo kacaysa horta tusaale way u noqon kartaa marka in badanoo noocaasana waa la helaya wayna jiraane waxay u baahan tahay laakiin ciddii markaasi ee arrintaa ka midhayn lahayd sida ay nimanka tarbiyiinta yidhaahaan haddii la isla helo toddobadan shay haddii la isla helo dad noocaasa waa la soo saarayaa in la helo awhaamta ayay ismoodsiinta inaad waxba aanad kari karin oo ay wax kaa kala daadsan yihiin inaad maskaxda ka saarto oo arrintaasi ay tahay arrin laga bixi karo kuwan meel gaadhina inaad saadoo kale iyo si ka daran inay ahaayeen marka atakhallusu min alawhaam horta waa qodobta koowaad inaan wax qaban karno midda labaad inay ahdaaf la dejiyo waadixa iyo meesha looyalka loo socdo midda saddexaadi alru'ya alkuliya wax la yidhaaho inay waxaa jira risaala iyo waxaa kala jira alru'ya ah, kala jira marka inaan ru'yo iyo aragti fog oo maxaan rabnaa fi dunya waalaakhira oon carruurteenna inaan u reebno aan rabnaay taasna in la helo ta ku xigtahay waxa weeye inaan rumayno inaan rumayno aliimaan bidaruurati takhyiir inay qasab tahay inuu isbaldaco halkaa in la fidhiin in isbedel dhaco in la rumeeyo midda afraad shanaad waxay noqonaysaa inaa had iyo jeer diiradda la saaro dhanka iijaabiga ah dhanka fiican la saaro haddaan had iyo jeer ka sheekaynoon xaggan saana loo liitaa kanaa lays haddaan ladhahno waa sii fashilmaynaa marka had iyo jeer inaan xagga iijaabiga ay xagga maanta markaysa ay wax ka ifayaan wax ka fiican yihiin inaan hada badan iyo xagga ay wax inooga dhisan yihiin inaan had iyo jeer inaan kocbihadyo jeer taa kor u qaadno ta kalena intaan yarayn karno aynu yarayno inaan ikhwatii fillaah aynu ku dadaalo oo hawsheeda la galo dhismaha hoosta sababtaan leenahay kuwaan leenahay carruurtooda way najaxeen aan leenahay intooda badan waxaad arkaysaa hooyo kelideed oo carruur fiican soo saartood arkaysaa maxaa yeelay hoostanay wax fiicani intay doonayba haada waxbaa ka dhiyaa waxbaa ka dhiso marka albinaau daakhiliy intaanay madarasad wax kuu qaban mayso cid kale wax kuu qaban mayso haddii aunan intaan bii'adan hoose guriga hoose hadduuna wax ka dhisnayn meelba meeshay ka hoosayso baa loo baahan yahay inaad tarkiiska la saaro alxirsu cala albinaai daakhiliy inaa la saaro ugu dambaysta ina had iyo jeer marka intaa la isla helo ee dee tallaabadeeda la qaado oo loo socdo najaax iyo guusha sidii loo gaari lahaa ikhwatii fillaah kolkaasaa la helayaa dad hamiga ummaddan xambaara xadka lagu jirana ee laga markaasi hare looga sii socdo hadalkaygii insha allah intaasaan ku soo koobaya asal allah tabaaraka wa tacaala waxaan alla ka baryayaa wixii aanu ku hadallay waxaan na anfaco inuu ilaahay ka dhigo ilaahna subxaanahu wa tacaala inuu inoo hagaajiyo carruurteenna ummaddeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka iyo wanaagga aw had iyo jeer iskugu keeno subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk